بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم culuumta luqada carabiga way badan tahay waxaa ka mid ah الnaxwu الصarfu الbalaaغة الأdab alcaruud alqawaafi qayb marka culumtaas ka mida waa la daraaseeyaa sida naxwaha iyo tasriifka iyo balaaqada iyo adabka qayb laakiin waxaa ku jirta la ihmaaliyey oo aan la daraasayn muhiimna ah luqada carabigana muhiim u ah luqada carabiga tiirarkay ku taagan tahay waxaa ka mid ah ashicr gabiga cilmu alcaruud wاlqawaafiina waa cilmi ka hadla ashicru alcarabi waana qayb muhiim ah oo lugada carabiga ka mid ah cilmigaas ayaan rabnaa inaan daraasayno haddii ilaah yidhaahdo waxaan ka daraasay doonaa kitaab la yidhaahdo alkaafi fii cilmay alcaruud waalqawaafi oo uu iska leeyahay abulcabaas axmed ibnu shucayb alqinaa'i raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay musannifku alxamdu lilaah ammaan allaah ayaa iska leh ammaan dhammaanteed allaah ayaa iska leh cala alincaam liajli اlincaam nicmaynta uu noo nicmeeyey darteed ayuu ammaan ku leeyahay calaadan waa tacliiliyadii cala alincaam nicmaynta uu noo nicmeeyey darteed ayuu allaah ammaan ku leeyahay waa ka qowlihi tacaala walitukabbiru اllaha calaa maa hadaakum ay lihidaayatihi washukru lahu mahadinna allaah ayay u sugnaatay lahu lilaah allaah bay u sugnaatay cala alilhaami ilhaaminta iyo toosinta uu nagu toosiyey wanaagga ayuu shukri ku leeyahay iyo mahadin wasalaatu naxariis iyo waasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha yeelo muxammadin oo muxammed ah sayidkaasaa ka bedelaya muxamedkaasoo khayri anaami makhluuqaadka axadkii ugu khayr badnaa ahaa wa calaa aalihi muxamed ahalkiisa korkoodana nabadgelyo iyo naxariis allaha yeelo wa saxbihi wa calaa saxbihi muxamed saxaabadiisa nabadgelyo iyo naxariis korkooda allaha yeelo saxaabadii assaadati ee sayidyaalka ahaa assaada waa jamcu sayid saxaabadii sayidyaalka ahaa alaclaami ee buuraha ahaa alaclaam waa jamcu calamin wa huwa aljabal almurtafic saxaabadii nebiga sala allahu alayh wala alih wasalam buu wuxuu ku shabahaa buuraha dhaadheer ayuu ku shabahaa sababtuna waxay tahay buuraha dhaadheer waa lagu hanuunaa qofka haddii uu lumo buuraha ayuu fiiriyaa ayagaasuu marka ku hanuunaa saxaabada nebigu sala allahu alayh waala alih wasalam ummadda inteeda kale sida buurahaas oo kale u yihiin ayagaasaa la fiirsadaa waana lagu hanuunaa wa bacdu intaas ka bacdi fa haadaa midkan soo socdaa ta'liifun ay mu'allafun waa kitaab la alifay fa haadaa kani ta'liifun ay mu'allafun waa kitaab la alifay mu'allafkaasoo kaafii ay muqni oo ku kaafinaya kutubta inteeda kale kaa kaafinaya kitaabkaasoo kaafi kaa kaafinaya inta kale kitaabkaasoo fii cilmay alcaruud waalqawaafi labadaas cilmi ka hadlaa alcaruud waalqawaafi hal cilmi oo luqada carabiga ka mid maahana waa laba cilmi labadooduna gabaygay ka hadlaan cilmiga koowaad oo uu ka hadli doono kitaabka waa cilmu alcaruud waxaana ijmaac ah inuu aasaasay cilmigan alkhaliil ibnu axmed alfaraahiidi oo ah sibawahi sheekhiisa ninkaas cidna kuma haysato cilmigan waana masalo ijmaaci ah oo wax dood aysan ka taagnayn waxaa la yidhaahday alkhaliil ibnu axmed ibnu cabdiraxmaan alfarahidi alsdi albasri kacbada daahyadeeda intuu xajiyey ayuu ku dhegay markaasuu wuxuu yidhaahday allaahumma alhimnii warsuqnii cilman ilaah ugu ilhaami oo ugu irsaaq cilmi lam yasbiqnii ilayhi alawaluun oo dadkii iga horreeyey aysan iga horrayn walaa yaakhudhu cannii ila alaakhiruun dadka dambena aniga keliya ay iga qaataan farajaca facamila alcaruud waa soo laabtay cilmu lcaruud ayuu alifay idan waadicu hada alcilmi waa khaliil ibnu axmed alsdi albasri alfaraahiidi waana masale ijmaaciya waxdooda kama taagna cilmu lcaruud maxaa loogu magacaabay caruud luqatan alcaruud waa annaaxiya waa dhinac waxaa kaloo alcaruud la yidhaahdaa makka waalmadiina labadoodaasaa waxaa laisku yidhaahdaa alcaruud maxaa haddaba caruud loogu magacaabay li'annahu juz'un wa naaxiyatun min alluqati alcarabiya lugadda carabiga waa qayb ka mid ah saas daraaddeed baa caruud loogu magacaabay waxaa kaloo la yidhi maye caruud waxaa loogu magacaabay khaliil ibnu axmed cilmigan markii uu dejinaayey magaalada maka ayuu joogay cilmigaanna maka ayaa loo nisbeeyey sababtoo ah maka iyo madiina waxaa laisku yidhaahdaa alcaruud waa tii uu ninkii cabdiyaquud shaacirkii jaahiliga uu lahaa fayaa raakiban imaa caradta faballiqan nadaamaaya min aali najraana allaa talaaqiya waati uu lahaa fayaa raakiban war ninka gaadiidka saaranow imaa caradta haddii maka iyo madiine aad tagto faballiqa nadaamaaya labadii nin oo saaxiibbada aan ahayn gaarsii min najraana oo najraan ka mid ahaa allaa talaaqiya inaanan mar dambe adduunyada isku arki doonin oo la idili rabo saasuu sheegu yidhaahdeen ninka gaadiidka saaranow imaa caradta ay atayta alcaruud caruud haddii aad tagto oo maka iyo madiine ah saasna waa la sheegay maxaa la yidhahdaa idan cilmu اlcaruud isilaaxan cilmun biusuulin yucrafu biha صaxiixu awsaani الshicri min faasidiha waa ogaansho la ogaado qawaacid qawaaciddaas oo lagu kala saaro owsaanta shicirka ee saxiixa ah iyo mid aan saxiixa anay lagu kala saaro shicirka carabiga owsaantiisa midda saxda ah iyo middaan saxda ahayn qawaacid lagu kala saaro ayaa caruud la yidhaahdaa wamaa yactariiha iyo owsaantaas waxa ku soo kordha oo min alzixaafaati waalcilal oo zixaafaat iyo cilal ah azixaafaat walcilalna waa noo imaan doonaan haddii ilaah yidhaahdo muxuu ka hadlaa cilmu lcaruud wuxuu ka hadlaa ashicru alcarabi xadiis kuma saabsana qur'aanna kuma saabsana naxwo iyo sarfi waxay ka hadlaanna kama hadlo wuxuu ka hadlaa gabayga carbeed mowduuciisu marka waa ashicru alcarabi faa'iidadiisu maxay tahay tamyiizu shicri can hayrihi in la kala saaro waxa gabayga ah iyo waxaan gabayga ahayn ilaa waxaan gabayga ahayn mararka qaarkood waxaa dhici karta wasan haddii la saaro inuu shicir u ekaadaa dhici karta marka waxaa la rabaa in la kala saaro wixii gabay ah iyo wixii gabay aan ahayn waxaana lagu kala saaraa cilmigan cilmulcaruud la yidhaahdo iyo waalqawaafi oo ah cilmiga labaad oo kitaabkan uu ka hadlaa alqawaafi waa jamcu qaafiya qaafiyadana waxaa loola jeedaa min alqafwi baa laga keenay oo ah alitibaac raacid waxaa leedahay qafowtu fulaanan bimacnaa tabictuhu waan raacay waxaan dhahnay alqawaafi waa jamcu qaafiya isطilaaxana waxaa la yidhaha cilmun biusuulin yucrafu biha axwaalu awaakhir alabyaati shiciriya gabayada ama baydadka ama tuuducda gabayga meesha u dambayda axwaasheeda qawaacid lagu kala garto lagu garto ayaa waxaa la yidhaahdaa cilmu اlqawaafi marka wuxuu ku saabsan yahay beydka shicirka ah meesha ugu dambayda ayuu ku saabsan yahay cilmu lqawaafi inta hore shuqulku laha isagu beydku soo meel u dambayda ma laha tusaale ahaan gabaygii hadda beytka hadda aan soo qaadanay oo uu cabdiyaquud uu lahaa fayaa raakiban imaa caradta faballiqan nadaamaaya min aali najraana allaa talaaqiya meesha u dambayda talaaqiyadaas meesha u dambayda ayuu cilmu lqawaafi marka ku saabsan inta hore shuqulku ma laha labadaas cilmi buu marka ka hadli doonaa taaliifkan wuxuu yidhi wallaahu lmuwafiq allaah xaqa hana waafajiyo marka waa jumlo khabariyo ah laakiin lafdan bay khabari u tahay laakiin macnan waa inshaa'an allah buu wuxuu ka baryaa inuu waafajiyo wixii khayr ah wa calayhi tawakul allah baan tala saaranaa uu leeyahay alwal labada cilmi midka hore laba cilmi buu ka hadlaa soo maahayn fii cilmay alcaruud walqawaafi labada cilmi oo caruud iyo qawaafi labadaasaan ka hadlaa soo muusan dhihin alawal haddaba cilmiga hore fiihi muqadimatun wa baabaani waalkhaatima midka hore waxaa ku jira muqadimo oo hordhac ah iyo laba baab iyo khaatimo intaasaa iskula jira falmuqadimatu muqadimada saddexdaas qaybood buu marka cilmu cilmulcaruud uu kitaabka uga hadli doonaa muqadimo iyo laba baab iyo khaatima falmuqadima fi ashyaa muqadimadu dhowr shay bay marka ka hadlee laa budda minha oo aan laga maarmin ashyaadaas waxaa ka mid ah axrufu taqtiici xuruufta jarjaritaanka allatii axruftaasoo tata'allafu minha alajzaa'u ajzaa'du ay ka kooban tahay casharatun waa toban beydka shicriga ah wuu googo'an yahay wuxuuna u kala googo'an yahay wax la yidhaahdo ajzaa ama tafaaciil haddii tusaale ahaan uu yahay baxru tawiil beydka shicirka ah waxaa loo kala googoynaa tusaale ahaan facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun marka facuuluntaasi waa juz mafaaciiluntuna waa juz facuulun waa juz mafaaciilun waa juz beydku marka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood ama laba misraac qaybta hore intaasay ka kooban tahay qaybta dambena intoo kale facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun waxaan haynaa haddaba qaybta hore oo afar jus ka kooban ama afar tafaaciil iyo qaybta dambe oo iyaduna afar jus ka kooban ama afar tafaaciil waxaa la yidhahdaa idan ajzaa'u lbeyti shicri ama tafaaciilu lbeyti shicri beytka shicirka ah ajzaada uu qaybsan yahay ajzaadaas waxay leedahay xuruuf mucayan ah xuruuftaas wuxuu ku leeyahay waa toban beytka shicirka ah wuu kala googoonyaha somaynaan dhihin jus kasta ama qayb kasta waxaa la yidhaahdaa jus'ulbeyt ama tafciilat ulbeyt baa la yidhaahdaa waxay leedahay marka xuruuf mucayan ah xuruufteeda marka wuxuu ku yidhi waa toban axrufu taqdiic xuruufta wax lagu jarjaro beytka marka la jarjaraa oo ajzaa laga dhiga ama tafaaciil laga dhiga xuruufta la isticmaalo allatii taasoo tata'allafu minha xuruuftaasoo ay ka timaaddo alajzaau ajzaadu ay ka timaaddo casharatun waa toban yajmacuhaa casharadaas waxaa kulminaya qowluka hadalkaaga lamacat suyuufuna aad tidhaahdo suyuufteennii way iftiintay way birbiriqday lama cad suyuufunaa suyuufteennii way birbiriqday toban caraf bay marka ka kooban tahay tobankaasi waxay kale yihiin laam iyo miim iyo cayn iyo ta afar soo ma haysid siin iyo ya iyo waaw iyo fa siddeed soo ma haysid nuun iyo alif ficilku noocuu doono ha ahaado baxarkuu doono ha ahaado haddii ha la jarjaro la yidhaahdo ajsaada lagu jarjaraa way kala duwan tahay laakiin noocuu doono juskaasi ha ahaadee tobankan xaraf kama bixi karo waxaan soo sheegnay tusaale ahaan baxru tawiilka facuulun inuu jus yahay facuulun markaa lamcad cadfiyuufunaa juskaas xuruuftiisu kama bixin mafaaciilun waa sidoo kale asna waa jus xuruufta juskaasi uu ka kooban yahay lama cadfiyuufuna kama baxsana baxrulbasiidka tusaale ahaan mustafcilun faacilun mustafcilun waa jus faaciluna waa jus idan mustafcilun juskaas xuruufta uu ka kooban yahay lama cadfiyuufuna kama baxsana faacilunna waa sidoo kale ayduna kama baxsana haddii aad u soo dhaadhacdo baxrulwaafirka mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun waa jus kama baxsana haddaba magaca suyuufuna kama baxsana baxrulkaamilka haddaa u tagto mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun waa jus juskaasi marka kama baxsana lamacad cad suyuufuna haddaba jus kasta xuruuftiisu kama bixi karto lamcad suyuufuna ka bixi maydo baxrulmutaqaaribka oo kale facuulun facuulun facuulun facuulun ka bixi mee baxrulmutadaarak oo kale faacilun faacilun faacilun jus kasta marka ka bixi maayo lama cadsiyo funaa mafhuum oho waxaan ula jeednaa haddaba beytka shicirka ah waa la googooyaa oo ajzaa'a loo googooyaa ama tafaaciila loo googooyaa jus kastaahi wuxuu ka kooban yahay xuruuf mucayana ah. xuruuftaas oo ama shan ah ama toddoba ah jus kastaahi wuxuu ka kooban yahay xuruuf ilaa shan iyo toddoba udhexayda ama waa shan ama waa toddoba xuruuftaasi lamacad cadfiyuufuna ka bixi maydo oo tusaale ahaan arki maydid jus la leeyahay wuxuu ka kooban yahay musaaramatun tusaalahaan arki mahedid musaaramatun sababtu maxay tahay musaaramatun saad iyo ra hadde kuma jiraan lama cadsuyufuna kuma jiraan kumaaho laakiin mufaacalatun meeshii markaa haddii ay tusaale ahaan sidaas ay tahay mufaacalatun baa isticmaalay marka musaaramatun wax jira ma aha wuxuu ku yidhi haddaba axrufu taqطiic xuruufta jarjaritaanka ah allatii xuruuftaasoo tata'allafu minha alajzaa ajzaada shicirka ayay ka kooban tahay casharatun waa toban yajmacuhaa tobankaas waxaa soo uruurinayo qowluka hadalkaaga aad tidhaahdo lamacad suyuufuna tobankaasay marka kooban tahay fasaakinu maa caraa can ilxaraka wuxuu meeshan ka galay haddaba inuu caddeeyo ajzaadu laftigeedu way sii kala googo-an tahay waxaan rabaa addo inaad fahamtaan shicirku wuxuu ka kooban yahay baydad ama tuducyo beydkuna wuxuu ka kooban yahay ajzaa ama tafaaciil ajzaaduna waxay ka kooban tahay wax la yidhaahdo owtaad iyo asbaab owtaad iyo asbaabtii raba marka inuu ku caddeeyo saasay marka u qaybsan yihiin yaa shicirku wuxuu ka kooban yahay maxay abyaad abyaaddu waxay ka kooban tahay ajzaa ajzaaduna waxay ka kooban tahay awtaad iyo asbaab awtaaddii iyo asbaabtiina waxay ka kooban tahay mid kasta wuxuu ka kooban yahay mutaxarikaat iyo sawaakin oo laga wado xaraf shaqlan iyo xaraf reeban meesha markay wax ka bilaabanayaan waa xaggee oo ugu hooseyda xaggee wax ka soo bilaabanayaan ugu hooseyda mutaxarik iyo saakin maxaa mutaxarik la yidhaahdaa maxaa saakin la dhahaa isagu rabaa inuu ku caddeeyo fasaakinu saakinku maa caraa waa wixii ka maran can ilxaraka xaraka ka maran xarakada oo loola jeedo kordhig iyo hoos dhig iyo god saddexdaas hadduu ka maran yahay saakin baa la lahaa waalmutaxariku midka xarakaysanna maa lam yacra waa wixii aan ka marnayn canhaa can ilxaraka xarako kama marna ama wuu kor dhigan yahay ama wuu hoos dhigan yahay ama wuu godan yahay markaas maxaa la yidhaahdaa mutaxarik mar kale waxay yidhaahdeen haddii xarafku saddexda xarako uu qaadan karo waa saakin laakiin laba keliya hadduu qaadan karo waxay yidhahdaan mutaxarik saddexda xarako goor muu qaadan karaa markuusan xarakaysnayn kordhigna waa aqbali karaa hoosdhigna waa aqbali karaa godna waa aqbali karaa laakiin hadduu mutaxarik yahay macnaheedu soomaha inuu godan yahay ama uu kordhiga ama hoos dhigan yahay hadduu hoos dhigan yahay marka muxuu aqbali karaa intaad hoosdhigta ka dhaafto god waa saari kartaa kordhigna waa saari kartaa labuu marka qaadan kara cabis ila awlu hoos dhignaa soo maaha markaas waxa la yidhaha waa mutaxarik wاlmutaxariku maa lam yacra waa wixii aan ka marnayn canha can اlxaraka famutaxarikun bacdahu saakin xaraf xarakaysan oo mid reeban uu ka dambeeyo sababun khafiifun sabab khafiifaha la yidhaahdaa wuxuu leeyahay xaraf shaqlan shaqalku marka waa isku mid haddaba marba hadduu mutaxarik yahay inuu kor kordhigay inuu hoos dhigay inuu godan yahay waa isku mid lama kala saaro xarakada meeshaan xarako waa xarako marba hadduu shaqlan yahay xaraf reebanna uu ka dambeeyo waxaa la yidhaahdaa sababun khafiif haddaba sababku waa laba xaraf sabab sooma inaan dhihin abyaaddu waxay ka kooban tahay ajzaa ajzaaduna waxay ka kooban tahay asbaab iyo awtaad soo maynaan dhihin sababku haddaba waa laba xara waa laba qaybood xaraf mutaxarik ah oo xaraf reeban uu ka dambeeyo waa sabab laakiin sababkaas waxaa leeyahay sababun khafiif haddii labadooduba ay shaqlan yihiinna waxaa la yidhaahdaa sababun haqiilun marka sababku markaas waa laba xaraf laakiin labadaas xaraf waxay ku xidhan tahay midka dambe inuu reeban yahay iyo inuu shaqlan yahay hadduu reeban yahay waa khafiif lianna sukuun akhaf min alxaraka hadduu shaqlan yahayna waa haqiil lianna alxaraka ahqal min asukuun sabab fasaakinu wuxuu yidhaha famutaxarikun bacdahu saakinu sababun khafiif waa sabab khafiifa ka qad oo kale kaaftu waa milu kuma jirto marka qad wuxuu ka kooban yahay qaafka oo kor dhigan iyo daalka oo reeban marka waa sababun khafiif laakiin haddii abyaadda ah, ajzaada ay ka kooban tahay qad kuma jirtee luqaddii caadiga ahayd buu kugu miitaalinaa laakiin markaan u laabanno tusaale ahaan ajzaada ajzaada waxaa ka mid ahaan dhaannay tusaale ahaan facuulun facuulun laba qaybood ka kooban tahay facuu oo qayb ah iyo lun oo qayb ah facuuda waa noo imaan doontaa waa watid laakiin lun xaraf mutaxarika bacdahu saakin soo ma aha fahaada sababun khafiif fahaada sababun khafiif faacilun tusaale ahaan ciluntan waa noo imaan doontaa waa watid laakiin faa mutaxarik bacdahu saakin soo maaha fahada sababun khafiif mustafcilun mus fahada mutaxarikun bacdahu saakin waa sabab khafiif ah taf fahada mutaxarikun bacdahu saakin ciluna waa watid oo imaan doonta haddii la yidhaahdo wa mutaxarikaani laba shaqlan sababun haqiilun waa sabab haqiil uu ku yidhi hadduu u shaqlan yahay mid kaloo shaqlanna uu ka dambeeyo waxaa la yidhaha sababun haqiil tusaale ahaan bika oo kale ba'duna way shaqlantahay kaafkuna waa shaqlan yahay bika waa sababun maadaa haqiil tusaale ahaan mutafaacilun wuxuu ka kooban yahay muta mutaxarik bacdahu mutaxarik fahada sababun haqiil faa mutaxarik bacdahu saakin fahada sababun khafiif cilun oo watid ah intaasuu marka kooban yahay juskaasi wuxuu ka kooban yahay laba sabab iyo mفهuم ومتaxarikaani bacdahumaa saakinu laba shaqlan oo saakin uu ka dambeeyo watidun majmuucun waa watid majmuuc ah wa mutaxarikaani laba shaqlan labadaas mutaxarika ah oo bacdahumaa saakinun mid reeban uu ka dambeeyo watidun majmuuc watid waa milu katif saas uu shaqlan yahay awtaad baana lagu jamciyaa wa fircawna dil awtaad waa jamcu watid haddii laba xaraf oo shaqlan xaraf saakina uu ka dambeeyo waxaa la yidhaahdaa watid majmuuc watidku marka waa saddex xaraf sababku waxaan dhahnay waa hee laba xaraf watidkuna waa saddex xaraf laakiin saddexdaas xaraf haddii labada hore ay shaqlan yihiin kan dambena uu reeban yahay waxaa la yidhaahdaa watidun majmuuc ilan labadii mutaxarig aha lama kala dhex gelin majmuuc waxaa loo leeyahy labadii xaraf oo shaqlanaa lama kala dhex gelin haddii laakiin labada xaraf oo shaqlan midka saakinka u udhaxeeya waxaa la yidhaha watidun mafruuq saasaa la yidhahdaa watidka majmuuca wuxuu kugu miaaliyey bikum ayuu kugu miaaliyey bikum ba'du waa shaqlan tahay kaafkuna waa shaqlaya miimtuna waa reeban tahay tusaale ahaan facuulun lunta waxaan dhahnay waa sabab hee khafiif ah faacuu faadu sooma kor dhigna mutaxarik soo maaha cayntuna waa mutaxarik waawduna waa saakin idan faacuu waa watid majmuuca faacilun faada waxaan dhahnay waa sababee khafiif ah cilun cayntu way shaqlan tahay laamtuna way shaqlan tahay nuuntuna way reeban tahay fahaada watidun majmuucun waa watidee majmuuc ah mafhuum maaho waxaa la mid ah mufaacalatun mufaa miimtu way shaqlan tahay fa'duna way shaqlan tahay aliftuna way reeban tahay fahaada watid majmuuc cala waa sabab haqiil ah mufaacala caladani waa watid waxaan ula jeedaa waa sabab haqiil ah tun ayaa u dambayda marka tunna waa sababun khafiifun haddaba mufaacalatun juskaas oo dhowdii baxrukaamilka uu ka dhismi doono ilaan mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun goodhuu ka dhismi doonaaye wuxuu ka kooban yahay waxaa ugu horeeya watid majmuuca sabab haqiila ayaa ku xiga sabab khafiifana waa u dambeeya mustafcilun oo baxrurajaska iyo iyo baxrulbasiidka iyo hadhow ay ka dhismi doonaan mus waa sabab khafiif ah taf waa sabab khafiifa cilunna waa watid majmuuca ma la fahmay ayb ومتxarikaani bacdahumaa saakin watidun majmuucka bikum ومتaxarikaani baynahumaa saakin laba shaqlan oo saakin uu u dhaxeeyo watidun mafruuqun waa watid mafruuq ah haddii saddexda xaraf laba ka mida ay shaqlan yihiin labadaas shaqlanna midka mid kaloo reeban uu u dhaxeeya waxaa la yidhahdaa watidun mafruuq sababtoo ah xarafkii reebanaabuu wuxuu kala wuxuu kala farqiyo uu kala dhex galay labadii ee labadii xarakaysnaa tusaale ahaan qaama ayuu kugu miisaaliyey qaama qaafku waa shaqlan yahay alifta ku xigtaayi way reeban tahay miimtuna way shaqlan yahay fa haadaa watidun mafruuq tusaale ahaan أجزاءda waxaa ka mid ah mafcuulaatu mustafcilu mustafcilu mafcuulaatu mafcuulaatu wuxuu ka kooban yahay juskaasi maf oo ah sabab khafiif ah cuu oo ah sabab khafiif ah laatu laamku waa hee shaqlan yahay alifta ku xogtaahi way reeban tahay ta'da u dambaydaahina waa waa shaqlan tahay fahaada watidun mafruuq idan mafculaatu duskaasi wuxuu ka kooban yahay laba sabab oo khafiif ah iyo watid hee mafruuq ajzaada oo dhan marka waa sidaas waxay ka kooban tahay asbaab iyo owtaad jus kasta in saas loo kala saaraa la rabaa jus kasta e in sidaas loo kala saari karo markaad kala furfuree asbaab iyo owtaada ka dhige sababkana waa inaad sheegto hadduu khafiif yahay hadduu haqiil yahay watidkana waa inaad sheegto hadduu yahay majmuuc ama hadduu yahay mafruuc buxuurta lix iyo tobanka ah oo shan iyo toban ka mida ah khaliil ibnu axmed uu dejiyey midka kalena uu ku daray alakhfash alawsat uu ku daray ajzaada mid kasta uu ka kooban yahay ajzaadaas asbaab iyo owtaad bay ka kooban tahay asbaabtuna ama haqiil bay noqonay ama khafiif bay noqonay owtaaduna ama wuxuu noqonaa watid mafruuq ah ama watid majmuucuu noqona wax intaas ka baxsan ku imaamaya iyo tobanka baxar ajzaada mid kasta ayuu ka kooban yahay asbaabtaas iyo awtaaddaase ayuu ka kooban marka waxaa rabaa juska inta lasoo qabto asbaab iyo awtaad in loo kala saaro waxaa ogaata haddaba sababka khafiifka ah ayaa ka badan sababka haqiilka ah watidka majmuucaana waa ka badan yahay watidka hee mafruuqa waa ka badan yahay idan sababka khafiifka ah ayaa ugu badan kan aqiilkan uu ka badan yahay watidka majmuucahuna waa ka badan yahay watidka mafruuqa waa ka badan yahay wallahu aclam halkaas ka jooga maanta